bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والسalaam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii tobaniyo toddobaad ka mida min kitaab الnikaax waxaynu ku soo jiray kitaabkii ama baabkii sadaaqa ee meherka iyo abwaabtiisii afarta mise shanta ahayd fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii bayaani maa yuctabaru bihi mahrumali mahrulmili ama daabitu mahrulmili buu ku saabsan yahay mahrumilka maxaa daabita oo lagu koobahayaa mahrulmili buu hi imaamku maa way yurqabu bihi lagu jeclaysto fii mila iyadoo kale gabadhan oo kale waxa lagu guursada lagu qaato ayaa mahrumil la yidhaahdaa maa shay weeye ama waa meher yurqabu bihi la jeclaysto caadatan cada ahaan fii milihaa gabadhan oo kale guurkeeda lagu qaato lagu nasaban wa sifatan ayadoo kale gabadha ku nasabka ah ku meeqaan iyo mxuua ah, qiimana ah wux lagu qaataa laydhaha mahrumaal waxaana asal u ah mahrumaalka xadiidkii macqil ibnu sinaan aashjaci fii qisati barwac binti waashiq laha mahru nisaa'iha yacni mahrunisaa la yaqaano caadiyi curfi la yaqaano oy muslimiintu garanayaan oo carab taqaanaan loo celiyey ayb sidii mubtadi'adii mutaxayirada ahayd nabigu ugu celiyey ilaa haalibi caadat الnisa fii baabi اlxayd wالnifaas xadiidkaasaa marka asal ah marka hadduusan nabiguna waa xukumay siduu saxaabigu sheegay cabdullaahina waa xukumay oo lahaa mahru nisaa'iha marka dumarka iyada la dhashay ama ee isku deganka yihiin isku baladka yihiin meherkiisii meherkoodii bay leedahay marka mehermatal xadiidkaasa asalo waana sax wa ruknuhu lacdamu rugnigiisa u weyn mehermatalku nasabu nasab weeye nasab weeyo gabdhahaad marka waxay isdheer yihiin xagga dhalashada iyo abtirka iyo qoysku waa kala qaalisan marka nasab ayaa la eegahayaa marka waxaan leenahay annagu waa kalkafaah sida kafaadada nasabka loo eegahay ayaa marmasalkana nasabka loo eegaya lianna bihi اliftikaar meesha lagu faantamahayee gabadha ku qaaliyoobayso ama ay ku qiimo dhacayso waa asaga bacdu shaaficiya waxay ka soo reebeen acaajimta qolyahan caajimta ee faranjiga la halmaalay iyo farisiyiinta iyo ayagu nasabka aad uma tixgeliyaan buldaanta iyo maalka ruuxu u haysta iyo xoolihiisi waxaasay qiimeeyaan saa marka maarmatalkoodu waxaa laga fiirinaya xagga dhaqaalaha iyo beledka ku nooshaa iyo qaabkaas ama alcarab iyo dadka daneeya ee abtirka iyo nasabka xaggaasaa laga eeda wadaaddaa odhanay haddiiba haddii rugnigiisa u weyn maarmatal lagu sargoosanayo lagu qiimanayo nasabka yahay fa waxaa ilaalin oo la tixgelin aqrabu man tunsabu aqrabu man tunsabu ilaa man tunsabu ilayhi gabadhan maarmatalkeedii la goynayo haweenayda ogu dhow baa la fiirinhayaa ay ku kulmhayaan abtirka marka labada man lagu sheego waxaa weeye uun waa labadii dumarkaa un fa yuraaca waxaa la ilaalina aqraba man ruuxka u dhow baa la fiirin tunsabu la tiiriyo ilaa man tunsabu ilayhi اlmar'a ayb haweenayda ogu sokaysa ee loo tiiriyo islaantan odayga loo tiirinhayo baa lagu sorgay walaasha adig maxaa laguu tiiriyaa aabbaha walaashana xaggee loo tiiriyaa de aabbaha in adeer baa tihiin xaggee loo tiriya awowga aduguna awowgeed marka halkaasaa laga eegi weeye dadka marka isku nasabka yihiin ay duqayda ay ku kulmaan ee odayga ku kulmaan gabdhahaasaa la firin waxa lagu guursaday iyo meherkooda wuxuu ahaa adna waa lagugu sorgo sidaas wey kalakhawaati walcammaad lanna akhawaadka iyo cammaadka waxaa loo tiriyaa yunsabna alcama iyo bint اlakh iyo bint اlcam iyo waxaa loo tiriyaa ilaa man tunsaba ilayhi اlmar'a soo sidaa on ma ah marka saasuu sheekhu ujeeda mar hadday sidaa tahay wa aqrabuhunna kuwa u dhow dumarkaas ayaga isku abtirka yihiinna ukhtun walaal wey liabaweyne laba aabba ay wadaagaan walaasheedii laxmiga ahayd meherkii lagu meheriyey baa leeyahy adna asagaa mehermatal kuu ah uma liabin ukhtadii ile abkaahida aabba wadaageen xaggana ay kale hooyada ahaayeen uma banaatu akhin walaalkaa gabdhihiisii baa lagugu sargoyna markaad eedada u ahayd uma kadibna cammaatun eedooyin baa xiga kadaalika sidaasoo eedalli abaweyna iyo eedalli abba saasay ku socon wey sidii aad soo marton bay ku soconayso sidii dhaxalka oo kale fain fuqida haddii la waayo nisaau اlcasaba dumarkii qaraabada ah ee gabadhan meherkeedii raba in la qadaro oo mahrmaal in la siiyo la doonayo gabdhihii baa la waayey eedooyinkeed baa la waay walaalaheed baa la waay xaggee la aadahaya aw lam yunkaxna ama way joogaan lamaba guursaninba gabdhihii la dhashay iyo eedooyinkeed iyo ilmo adeerteed way dhooban laakiin islaan la guursaday oo lagu sargooyo lama hayo aw juhila ama way joogaan waa la mehersaday juhila mahrahunna maharkoodii baa laga jaahil horta maxaa lagu guuriyey heblo waagii maay meherkeeda ma naqaan la garanba waa marka marka haddii nisaa ulcasabaat la waayo min xayu اlwujuud ama way joogaane aan la guurininba ama waa la guuriye meherkoodii la garan waayo fa arxaamun ka jadaatin wa khaalaatin waxaa la ilaalin weeye fa yuraaca waxaa la idhan arxaamun dowla arxaamkii baa la ilaalinaya ila marka hore aqrabu man tunsabu ilaa man tunsabu ilay buu soo yidhi ka jadaatin ayayooyin baa la fiirin oo dhanka aabbiya dhankooda dhankay doonaha ka yimaadeen wa khaalaatin habaryaraha markaa la eegahaya habaryarihii meermitulkoodii baa la fiirinhayaa lianna ayagaa ka sokayaan leenahay haddii casabaadkii la waayo arxaamta ka sokaysa ajaanibta kale ajaanibta kale halkaas anagu maraa laakiin fi um kitaab um lishaafici waxaa ku jira nas cadaynaya haddii eh, nisaa ulcasabaad la waayo ama la garan waayo meherkoodii ama weli aan la guursanin la aadi mahayo dawlarxaam gabadha waxaa lagu sorgoyn nisaau baladiha naskaasaana ka fiican arxaam in la aado baashu dhaxalma ee waa qiime in la ayib marka waxaa loo guurhayaa ilaa ahli baladiha ilaa mahri mili nisaai baladiha ayadoon la aadayn arxaam saasaa shaafici u caddeeyey naskaasaana muctamad ah wayuctabar waxaa la tixgelin maca daalika oo nasabka maciise ah nasabka bese lagu kaaftoomi maayo marka la rabo in la sargooyo maharumatale sinun da baa la fiiriniyo ayn gabadha markaan leenahay gabadhyahay waxaa meher kugu qadaraynaa intaa da'deeda waa in la fiiriyo gabdhaha iyada ku-ayniga ah gabadh shan iyo toban jir ah labaatan jir ah aan weliba qaan gaadhin meherkeedii iyo islaamdan konton jira waa kala duwan yihiin wayuctabaru waxaa la tixgelin fii taqdiiri mahri اlmil weeye sinun da baa la fiirin oo iyada marka la qiyaasaya mahar matalkeedu gabdhaha ku-aynigaa la firin wa caqlun garaad iyo garashaa la firinhaya gabadh marka garaad ilaahay siiyo caqli alla siiyo sida raggaba u xisaabtanta geedkana ka hadasha iyo mid canjeerada ka daba wareegaysata isku mxuuaha meeqaan isku mahar matal midna ma aha wayasaarun hodannimaa la fiirin hodankana waa ninka faqiirka gabadhiisu iyo ninka aniga gabadhiisu biniaadamku dhexdoodu isku meher ma aha marka gabadh markay u bahaato ogo arbaxba an boqol kun dolar laba kun an kun aabbaheed siin jiray ee waxaa tii mehermatl waxaan kaaga dhigay an boqoloo dolar way kugu qoslaysaa marka waxaa wey saarkana waa in la fiiriyo wa bakaaratun baa la bikranimadkeeda iyo garoobnimadkeedana waa la eegi marka ayada gabdhaha bikaarooyinka ee hablaha ayada lamidka ah yaa lagu qiyaasahaya haddii ay mxuu aha garoob tahayna wa huyuubatun garoobnimo iyo calamalnimoa la fiirinayaa gabdhaha garoobka ayada ku ayniga ku caqliga ku hodan iyo tanaadnima intaasaa lagu yaa la tixgelinaya wamaa baa la tixgelina sidoo kale ikhtalafa bihi qaradun muraad isku khilaafahayo gabadha guurkeeda waxyaabaha la daneeyo ee meherkeedu marna ku qaariyo marna uu ku qiimo dhaco hasna waa laa tixgelin oon ahayn sin iyo caqli iyo saar iyo mxuu ahaay bakaari iyo huyo aan ahayn sida cilmigeeda sharafteeda cifadeeda jamaalkeeda fasaaxadeeda iyo carabkeeda furan ee malan waxaasoo dhan baa la eegaya maxaa yeele isku ma aha marka wixii bini aadam wax ku qiimeeyo o dhan muhiimad waa maxay waa la eegaya w binaad wa ku qiimeeyo meherna ku kordho ama ku yaraado waa in la tixgeliyo lanna cadli baan raadinayna gabadhan wixii iyada u qalmahayay ee meher u noqonhayay ee cadaaladii garsoorka uu keenayaan raadinaynaa marka haddaan wasfi ictibaarino midna ka tagno qiimana ku xidhan yahay iyo arad xoogow meesha waxaa ku jira bahdili iyo jaxaaf baa ku jira saasay culummadu u jeedaan wuxuu idhi sheekhu fain ikhtasad hadday gooni ku noqoto gabadhi bifadlin dheeraad waaba gabadh baxsan oo aynigeedii iyo dada wax dheerba ayb fain iqtasad hadday la gooni noqoto bifadlin calaa amhaaliha nadaa'irteedii fadli bay dheer tahay aw naqsin fain iqtasad binaqsin waxay gooni la tahay ceeb aan dadku kale lahayn gabdhaha aynigeedaa ama waxbay dhiman gabdhihii la ayniga ahaa ama waxbay dheer tahay ziida meherki waa la kordhin ziida ay caleyhi calaa mahri matl waa la kordhin aw nuqisa canhu min mahr matl maxaa laga nuqsaamay ama lagu korin laa'iqu mid u cunama bilxaali xaaladeeda xagga naqsiga iyo xagga ziyaadadaba haddii gabdhaha aynigeeda laba kun shan kun kun uu yahay laakiin ayadu ay tahay xidigtii sanadka maxaan leenahay xoogoga baa lagu dari gabdhaha eynigeeda ah wax ka dhimantahay waxaan leenahay waxbaa laga goynayaa ayb ziida waxaa lagu korin mahrikii aw nuqisa laga goyn laa'iqu mid u cunama bilxaal biijtihaadi اlxaakim ninkaa hawsha qoondaynay muxararku cibaadadiisa ka fiicnayda wuxuu yidhi ziida aw nuqisa kamaa yaliiqu biاlxaal kamaa yaliiqu bilxaal cibaadada muxararku waa sida taana iyadna cadaaladdaa keenaysaa la leehay masale waa masale ijtihaad u baahane eh. ijtihaadkaasi marka meerku marna waa kor buu u kici karaa marna hoos buu u degi karaa walow saamaxad hadday ka indhalaabto waaxidatun mid oo minhunna ayaga ka mid ah meher matalkiibay ka soo kordhigto waxay tihi intaasaa aniga aynigay lagu mehersadaaye laakiin waxba adduunya ku fali mahaye shan boqol iyo boqol door ha ligu meheri waana gabadh baxsan oo dumarka wax dheerba markaasu waxay tidhi waxaa dan kamalihii an boqol haligu noqoyo laba boqol ayb lam tajib ma waajibayso muwaafaqataa in gabdhihii kale iyada la waafajiyo ama ay waafaqaan war heblaha oo kaa qiimo badan baaba shalay lagu meersan an boqole eh. toban kun eed sheegaysa maxay tahay heblaha iyadaa isbahdisho hoos u degtay anugu kor baan u socdaa bay leed gabadha marka la'ayniga ah walow saamaxad hadday saamaxdoy ogolaatoy deeqdo weeye waaxidatu minhunna waaxidatan waa iska miaal qayd ma aha qayd ma ah maxay saamaxday binaqsi binaqsi iyo in laga hoos maro maharmasalkii hoos looga degay saamaxday lam tajib muwaafaqatuha maxaa yeelay qaalibkaa la fiiriyaaye fardi go-aan uu qaatay qiimeeyo walow khafadna fi lmahar meherkii hadday hoos u dhigaan gabdhahii qaraabada ahaa ee isku ayniga ahaa lilcashiirati ninka xigaalada ah faqad oo keliya ay la xisaabtamaan uctubira cashiirkaasna waa la tixgelinaya haween ama qoys dumarkoodba waxay dhaqan u leeyihin hadduu nin la dhashay ama qaraaba yihiin ama qoyska uu soo doono meherka way u dabciyaan hadduu wadaad kaleo soomaaliyeed soo doonana meherkoodii caadigahaa ee maamtaka bay qaataan aydna taa waa tixgeliyo ninka soo doonaan fiirinayna ma ajnabibaa shisheeye malagigalaybaa mise waa sokeeye xigaal hadduu xigaal yahay meherkii maxaa looga dhigi meherkii ay ka qaadan jireen xigaalada hadduu yahay nin eh, qoys kale oo meel kale ka soo doolayna maxaan leenahay mahru maalkii caadiga aha uctubira walow khafadna اlmahra lilcashiirati qaraabadii way xigaaladii faqad uctubira waa la tixgelinayaa eh, eh, mxuu ahaaye takfiifkaasaa la tixgelin fii mahri matn alcashiir ayb saasuu sheekh ujeeda <coughs> lanna marka meerku kala duwan yahay waa ogtahay hadda binaadamku waa iska sidaa marka dar ilma adeer wax kala guursanayaan meherka lama badiyaba isagaa laga xishoon odaygii baa laga xishoon gabadha laftirkeedu dadku waa ahalkeed marka hoos bay u degayaan wadaad kale oo soomaalila marku laakiin waxaa loola xisaabtamay siday soomaali u xisaabtami jirtay masalada inta aan kaga tagna dhibba ma lehe wuxuu u gudba masale kale oo wadigii faasidka ahaa iyo nikaaxii faasidkaa wixii ka laazimay wuxuu sheekhu yidhi wa fii wai nikaaxi faaside wa fii wai nikaaxin faasidi nikaax faasid ah galmadiisii waxaa ka waajibaya yajibu mahru malin milin cafwan mahrmatal baa waajibaya nikaax aan shuruuddiisi iyo arkaantiisa oofsanin baa dhacay galmaana xigtoo dhacday gabadha haddee loo galmooday nikaaxuba ha jajabnaado ha cagadaraadee waxay leedahay maarmalkeedii yowma alwai maalinkii galmadayna leedahay waxaana asal ah masaladan iyo furuucdeeda wixii looga qiyaas qaatay iyo asalkuba xadiidka caaisha ay imra'ati nukaxat aw nakaxat bikayri idni waliya fanikaaxuhaa bail bail bail ilaa akhir fain dakala bihaa falaha almahru bima staxalla min farjiha nabigu wuxuu ihi nikaax baatile islaanti loogu galmoodo waxay leedahay meherkeedii bay leedahay meherkaana xaggee lagu sargoyn haddaan la magacaabin waxaa lagu sargoynayaa mahru nisaa'iha xadiidkii macqa musanaan baa ku cadday xadiidkaasaa asal qadiyadda u ah waa inagii soo maray ijtihaadkaadu iyo khaa'aadu iyo malahaadu iyo dannigaadu wuxuu wax ka taraa axkaamta takliifiga ah imigunbuu kaa ridaa laakiin xukumkii wadciga ahaa kaa dhici maayo galma hadday dhacdo alkhiaab wadci waxaa weeye tartiibu almahri cala alwai aw ilwafaa kaamilulmahri wuxuu ka laasimayaa galma inay dhacdo ama ay dhacdo geeri marka waa sabab iyo musabab dhankaa marka laga fiiriyo waa lagaa rabaa ama ismootii ama ku ijtihaad ama xanafi ha kuu fatwoodo marba hadduu nikaaxu faasid yahay maxaan leenahay galmana dhacdo lanna galmadu waa idinkii soo maray qaacidadii kama marhnaato imaa cuquuba aw muxuu ahaayey taasuu marka asal qadiyadu waa sida marka labadaa khitaabe meesha iskugu yimid kii takliifigaha ah ee ah ninkii macsiyadan ku dhacay galmadana ku dhacay zinada hal la zajriyo oo xad ha laga oofiyo waana dembiile waana zani waa mujrim meesha ma taallo waa nikaax faasida shubha meesha timid laakiin meherkii iyo xuquuqdii galma ay lahayd oo dhan waa min baab tacliiqi almusabab bisababihi ayb marka labadaa baab isku khaldami ywm alwai maalinkii galmada ayaan lagu qiimayn maalinkii galmada maxaa waa ym maalinkii itlaafku dhacay neef marka la dilo ama lagu xadgudbo yowma talaf ilaa maalinkaa la kala baxahayo ayaa la fiirin jiray marweliba asbiga markuu u qaalisanaa asbiga kale markaan ka hadlayn hunaa maadaam maalinkay galmadu dhacday ayaa la gabadhu maalinka ayada meherkeedu mehequu noqon lahaa mahrumaalkeedu meequu noqon lahaa haddii dhowr sano kadib ay dhaqmaadeen oo nikaax faasid uu kusii qabo baasho kharibado gabadha ay dabacday oo garoobba u ekaatay oo gabadhi waag ifaysay ee dhallinyaroo dhanba daba yaacayeen iska badashay markaa dambe lama qiimayn maalinkay dhimbilaha ahayd ee raggu isku laynayey ayaa la qiimaynay waad garateen bay la tahay taasuu shek ka hadlay yowm lwata waa sidaa fain takarara hadduu soo noqnoqdo wadun baa soo noqnoqda hadda takarara faacilkeeda waa wadigaad soo marteen ayb fain takara galmadii hadday soo noqoto wadci baa soo noqnoqday bishubhatin waaxida aw binikaaxin faasid bay ku soo noqnoqotay famahrun mahrumata baasna waajibaya dhihi mayno waagii horebaa meheru bay qaatay kii unbaa ah galmadan dambe waxaa laga soo qaadi ka nikaaxin faasidin ka caqdin aakhar jadiid marka fii aclى اaxwaal oo weliba la qiiminayo xaaladaheeda markay u saraysay gabadhu fii axad axwaal ayib xaaladahay soo martay mawduucadu haweenayda loogu galmooday nikaaxa faasidka ama shubhada faasida loogu galmooday xilligay u qiimo badnayd una sicir sarraysay meherkeedu ayaa lagu jaangoynaya waa sidii qasbiga oo kale min yowmi اlqasbi ilaa yowmi اtalaf ayaa la maranhayaa wey acla axwaal hadde iyagu waxay ku mid tahay shaaficiyadii kutubta fiqigu maalinkay buurayd bay qabadhu qiimo badnayd maalinkay weydahay ama ay abaaro dhacday ay caatowday ma qiimo badno baryahan dambana dee gabdhaha weydaaba qaalisan kuwa burbuuran waxaan u malan he waxbaa isbedelay ila tahay idinku mise baabka hore la socotaan ya kuwii burbuuraa suuqaa ka xidhmayu ibrahim leeh ibrahim yararkan un baa suuq u furan yahay almuhim fii aclى axwaal waxaa weye axawaasha ay gabadhaa soo martay gabadhnimo garoobnimo magaceeda iyo muuqaalkeeda ee hilibkeeda iyo hiibla'aanteeda markay u qaalisanayd baa meherkeeda lagu jaangoynaya iic awl waa sida famahrun baa waajibaya oo ah iic awl axwaashu waa mudaafa ila almara ila almawuuca ayib ma aha waaiga loo fiirin maayo asalkuna waa xadiidkii caaisha idiin sheegay qultu waxaa idhi nawowi masaladii buu raba inuu masaa'il raaciyo oo nikaaxa faasidka ahaa ayib walow takarara hadduu soo noqnoqdo waun galmaa soo noqnoqotay bishubhatin waaxidatin famahrun waaxid hal maharun baa waajibay saasuu sidaa ujeeda maxaluhu qowlka imaam nawowi maxalkiisu waxaa weeye waa marka meherka hore aadan bixinin haweeney baad u qaadatay xaaskaada inay tahay ama nikaax faasid aad ku gursatoon shuruud iyo arkaanti aan lahayn galmaa dhacday marka adoo meherkii bixiyey haddana haddii galmo labaad aad timaado nafsa shubhana weli ay taagan meher labaad baa imanaya famahrun waaxidu waa markii aadan meherka bixinin maxalu ida lam yuaddi اlmahra fain addaa uma waطica ثaaniyata famahrun jadiid mahar jadiid baa imanaya lanno wai walba waxaa loo arkaya inuu yahay xaqdi cusub iyo xadgudub iyo dhaawac gabadha loo geysanayo waa itlaaf iyo jinaayo low takarara waun baa soo noqda bishubhatin islaantii siduu mooday addoontiisibuu mooday wadaad baa wau majile waba ka jirin ayb bishubhaةi waaxidaةi famahru ay famahru waaxidu baa waajibaya wamaxaluhu waxaanku idhi waa إida lam yuؤadi اlmahra ayb fain tacadada hadduu tiroobo jinsuhaa jinsu shubha mar wuxuu ugu galmooday shubhu wuxuu qaatay xaaskiisi mar wuxuu ugu galmooday meher faasida nikaax faasida ama nikaax faasid oo u galmooday hawshii baa la ogaaday qaadli baa tegey waa la kala fasakhay haddana habeen labaad buu wuxuu mooday islaantiisi oo galmo kalaa dhacday marka waa laba shubha o kale midna waa shubhatu wain oo dani baa uu la yimid marna waa nikaax faasida oo tafriiq dhacay waa la mid fain tacadada hadduu turooba jinsuhaa jinsu shubahaat shubahaadka meesha yaalla ee keenay gabadha in loo galmoodo haday tiroobaan tacadad almahru maharkuna wuu tiroobi oo dhowr meher baa laazimi lianna tacadudka eh, galmada waxaan ku qiyaasnay oon ka soo qaadnay cinda shaaficiya ka tacadud alcuquud caqdi walba meher madax bannaan kana galmo walba marka waxay yeelanaysaa meher madax bannaan shubhadii baa inleen kalcaqdi ah shubhadiiba waxay tahay sabab aad ku bannaysanaysa galmada caqdiguna wuxuu ahaa sabab sharcid ku banaysanaysay galmada halkaasay iska shabaheen marka nadarka ijtihaadiga ku jira ya jinsigu hadduu waaxid yahay shardiga hore baan kuu sheego waa in uusan marka hore meher ka bixin hadduu meher ka bixinin waxaa weeye hal meher hal meherunbuu bixinaya ayib laakiin markay iskhilaafaan shubahaadku waxaa shubaha walba waxay noqonaysaa caqdi madax bannaan waxay leedahay meherkeedi laakiin shubha waaxida hadday galmadu soo noqnoqoto waxaan leenahay mahra waaxida waajibaya laakiin asagoo hadduu intuu degdego marka horeba u kaashgareeyo meherkii kadibna galma labaad u sameeyo galmadan labaad waxay leedahay mahar lannu dannigiisu baab xagga meherka ictibaar ma laha caqdiguna waa caqdi faasid ah marka dannigiisu laa cibrata lahu xagga meherka wuxuu cibro leeyahay isqaadka xadka iyo ta'hiimka oo laga rido walow karara ninka hadduu celceliyo waطأa maqsuubatin mid la soo dhacay galmadeed aw mukrahatin ama la dirqiyoo la qasbay calaa zinan zina lagu qasbay biayri qasbin wuxuu kala tafriiqinayaa qasbigii kufsigii iyo ikraahi calaa zina min hayri qasbin ila ikraah waxaa asagu mxuu ahaayey la suuraysan karaa isagoon qasbi uusan la soconin takarara mahru meerkina wuu soo lalaabanaya meerkina wuu soo lalaabanaya wuxuu ihi wadaedku walow takarara wau labi washariiki wa sayidi mukaatabatin famahru intayna taa gaadhin masaladan aan iyadu waa dhoweyd bay dhacday aan tacliiqiyo soo maaragtaan minaadkiisi socday hawshii goldogod buu soo galay waad bay la tahay walow karara hadduu celceliyo waan maqsuubatin mid soo booliyaday galmade fiqigu iyo sunnadu waa aragteen wax la yhahdo waxaa jira sariqo oo tuugnimo ah waxaa jira wax la yhahda ikhtilaas oo inaad wax dafto cagahan aad ku baxsata ah waxaa jira wax la intihaab biliqiyo boob iyo taabsi waxaad u taqaanaasna waa jira waxaa jira wax la yidhaahda khiyaano intuba nabig muxuu yidhi laa qaطca calaa mukhtalisin walaa muntahibin walaa khaa'in culammadana waxay ku ijmaaceen annahu laa qaطca calaa khaasibin nin intuu xoog kuu sheegtay xoolihii kaa boolyaday ee asaguna qaci ma saara saariqun ma aha baab kal baabulxiraamana la geyn maayo ayb marka qadiyadii waa dhowey dhacday dhibanayaashii iyo dhibgeystayaashii goldogob ka dhacday labadii beelood si fiican bay yeeleen oo waxay dhaheen sharciga ilaahay aan ku kala baxano wax ka qiimo badan miyaad garanaysaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto sharcigooda iyo diintooda way jecel yihiin laakiin mooryaan diimeed ayaa ayaa majaro baabinaya balaayana ku haya qadiyadda markii culummadii reer gooldogob go-aanka gaadheenna aad baa loo weeraray wadaadihii caamadii iyo haweenkii iyo caruurtii iyo wadaad ku sheeg oo lagu kiciyey ilaa v a ka qabatay xalqad oo leey xukumkay wadaaddu goldogob gaadheen culammada reer goldogob maxaad ka leedihiin laba bilcaamadoo maalin dhanka dooda hayaan dhegaysanaya waxay isku dhigahayaan midna reer goldogob bay difaacaysaa iyo culammadii midna dhulkay la simaysa wadaadihii wixii meesha ka dhacayba bacd alxukmi wاlqada aad baa hawshii loogu ciyaaray loona suuro xumeeyey wadaadihii loo weeraray xukumkii sharciga ahaa ee qiimaha badnaa ee ilaahay waafajiyey culimmadii reer goldogo waaa waa lagu xaaray oo waa lagu ciyaaro balaaya lagu dhigay intaysan wadaaduhu go'aanka aanka qaadaninna qolyo wadaadda ku sheegaa kaga ciyaaray qadiyadii aafadu moogtay waxaa weye haddaad labisato shaadh ah wax walboo ka dhaca adduunka anaa shak ka ah waa musiibo culumaa qadiyadda loo saaray iyagii baa ku jira maxaa adiga ku gelinaya maxaad balbalada iyo tashwiishka iyo shoocaaca aad u dhexdhigaysaa ummadda ma ayaga laga warsugo ayib dal iyo dibad baa laga soo weeraray wadaadiska khabiir caskari oo masaa'ilkan baan ku fiicnayn baa soomaaliya ka soo hadlay markaasuu masaladii kharibay oo la aaday meelaan loo baharay wadaad haqaafo iyo fikir reer howlaha aan ku ogeyn oon masaa'ilkanba aan u dhuntulayna asaguna uu gacantogleeyey kuku fiican ummadda sidii loo rigay sacaamadoo loogu khudbeeyona meel kaloo la aaday balaayaa ka dhacday reer galdogob musiibadaa ilaahay baa ka badbaadiyey waxaan leeyahay ilaahay baa waafajiyey inay kaadsadaan xukunka sharcigaana ay ku habsadaan maalin min alariib xukunku markuu dhacaybaa maalin anoo ka baxay masaajidkan wadaad aan la xoogo uu fahansanya qadiyadda yaan isweydiinay bal warran baadhi qolyahaan qaraabada ahayn xukumkay goldowga qaateen xukum sharci ah ma ee waxay qaateen buuhi xeer dhaqmeed bay wax ku xukumeen kaa diin ma ah oo maxaad rabtay baa wiilasha in la laayay ahayd buui wiilasha in la gumaaday ahayd waad fahanteen baan u marka baashu sidaa uu manhaajku sheegay wadaadihii reer goldowga xukumeen baa sax ah wixii ka soo hadhay waa siyaasad kale iyo dana kale iyo bumbuunintii reer galbeedkay masalada bumbuuniyeen kufsiga waxay nooga dhigeen jariimat اljaraa'i jariima fowqa الshirki wاlkufri biاllaah waad maqlaysa kii ku lahaa wasiirkii garsoorka iyo cadaaladda balaayadu ku hadlay hadda sii dhex tibaaxi maaye marka masaladu waxaa weeye alimaam اlbukhaari fii saxiixi kitaab اlikram muxuu baabaystay baabun ida اstukrihat اlmarأaةu calى الzina falaa xad calayha liqowlihi tacaalى وman yukrihuna fain اllaha min bacdi ikraahihina غafuur raxiim alimaam maalik fii muwaطa'i baab اlikrah buu baabaystay culummadii sharaxday ibn cabdilbar muxuu ahaayey qaadi ibn اlcarabi iyo kayrkiiba iyo wadaadihii ka dambeeyey kuwii ka horreeyey ibn baطaal fii sharxi اbukhaari kulli waxay soo guuriyeen ninka haweeney xoog ku kufsada awoodna u sheegta waa kaasib mooyeene qaaicu ariiq la dilhaya ma aha xadulxiraabana shuqulkuma laha gabadhuna ayadna waa mukraha macduura weeye meherna waa loo xukumi xadna ma laha ayadu maadaama uu caddaaday in la qasbay oo la xoogay see lagu ogaa in la xoogay waa in ay qayliso qaylido oo ay habar wacto oo ay af labadii dhawaaqdo oo loo gurmado oo sidaa lagu ogaado waa hadday garoob tahay hadday gabadh tahayna ayadoo dhiigu ka gantamayo muxuu ahay haylhaylan waa in la arko taasaa qarina iyada warkeedu waa dhan yahay ayagu marka la qabto waa inay zinada qirtaan ama makhaatiyaal cad loo helo kadib intaa haddii la helo xaddu zina baa laga oofin kii muxsanana dhagax baa yaqaana kii aan muxsan ahaynna karbaash boqolaa yaqaana gabadhuna gabdhuhu la xukufsadee la xoogana wixii dhaawacee gaadhayna waa loo qiimayn meherkooduna way leeyihiin wiilashu hadday ku sugnaan weydo hawshii zinada ahayd ictiraafna la waayo makhraatiyan la waayo tacsiir bay leeyihiin bilijmaac xabsi haba la geeya ama hala karbaasho ama si mareer loogu wado mid walba dhulka hala dhigo wadaaduhu reer goldogo fuqahay ahaayeen masaladana waa ku habsadeen laakiin maxaa looga carmacarmayn oo loogaga ciyaaray masalada ma jirto masaladaas masale salla ma aha siyaasad bay iska ahayd wadaad sacuudiyaanoo meelaha mawaaqica ku qorqara maqaaladoo meela ku qoray wadaadda soo qaateen tiibay ummadda kusii daayeen wuxuu ku leeyahay gabadha haddii loo sheegto oo la kufsado cunaha lagu dhego oo awood la maqooniyo waa un zina baabkeeda toori lagu qabto ama budh loola baxo ama aaka lagu qabtona waxaa weeye inamaa jazaau ladiina waa xadulxira waa asaga jeebkiisa wax la qaba ma jiro qaadi ibnu carabi ka socon weyda isagoo qaadle andalus qadiya kitaabkiisa ugu sheegay wuxuu yidhi intaan qaadiga ishbiile aan qaadiga ka ahaabaa koox mooryaan ah yaa duushay buuhi muslimiin wada socdo oo kolonya oo safar ah yay dhasha dhigteen weerar bay ku qaaciyeen haweenay quruxsan oo ay mar kale u maagayaan bay dafeen ninkeedu la socday iyo muslimiinta koloyada kulli way samri awood bay u sheegteen dhulkay dhigeen islaantana way la tageen waxay ku samayn kareen xadgudub ay ku sameeyeen waagi dambaa ciidan duulay dowladdu saartay waa laga daba ciidankii ciidankiibaa xoog gabadhi ku soo badbaadiyey wadaadihii joogay culummadii iyo qudaadii baa la hayay nimankan maxay yihiin kooxda mooryaanta duushay ee kolonyo muslimiina socda awood u sheegtay gabadhna xoog ku qaatay kana sinaystoo kufsaday wadaadkeedii samriyey walaalihii samriyey kolayadii dhanne dhulka dhigay fuqahadii oo dhan waxay yidhaahdeen nimankan gabadhaasay maageen quaacu ariiq ma aha xadulxiraama laga oofin maayo maxaa yeelay hadday quaacu ariiq yihiin ragga maxay u layn waayeen ninkeedii maxay u dili waayeen dadkii socde kolayadaha may dhulka dhigaan xoolahii may qaataan qaaicu ariiq soosigii baaha gacanta mari jira wixii naf iyo maal uu helo nimankan waxay la mid yihiin bay ciidan socdo muslimiina nimaad coltihi ood ku dhex aragto intaad weerato isagaa iskaga tagto baabulqisaas iyo camdi bay mari marka gabadhan waxay dhaheen baabkeedu waa baabu zina xadgudub weeye nimankan xadkii zinaha laga oofiya ku caddaado haddii kalena tacsiir bay gabadhan meerkeeda loo xukuma macasalaam qaadi ibni carabi wuxuu waa muxaaribiin nimanka aan laayo waa laga diiday wuxuu yidhi ilahay waxay imtixaanay buu qudaad iyo muftiin jahalo ah adalisoo dhan saa darteed alimaam ibn carafa tunisi kitaabkiisa tafsiirka intasara ljumhuuri اlqudaati wاlmuftiin fi dalika الzaman waradda cala ibni carab ibn carab dhulku la simay wuxuu ihi khalad buuba ku socdaa buu hi wuxuu qabana wax qaba ma jiro lianna xiraabadu waa maxay waa alqitaalu liakhdi اlmaal asalkeedu waa mid ah midda kale xad cad oo zinaaba meesha yaalle mid shubha ku jirto oo xiraaba ah maxaad ka doonaysaa ugu naqdiyey almuhim wadaaduhu ree goldogob masale cad oo sharcigu ku cad culummana ku ijmaaceen nusuustuna ku cad bay aadeen in la yidhahdo waa muxaaribiin wiilasha hala laayo oo dhigood hala daadiyo waa hawlo kale waxaan kaloo aad oo la yaabay nimankii tawaruca baaridka caanka ku ahaa ee weliba jahliga ku salaysnaa jahligoodana hoosgeyn jiray kayfa tasnacu bilah ilaaha ila allah idaa jaad ywma alqiyaama la zawaalu addunya ahwan calى اllahi min qatli mri'in muslim bغayri xaqi ayaaba dhiiggii wiilasha ku haliilahay oo ku qamaami xuduud cadcad oo xiraabaa oo meel walba ka taaganna in la ofiyey ka dagaalami jiren oo labadaa qabool bay abuur ka sii dayn jireen haddana weeli yaroo masaakiina oo khaldamay oo la soo qabtay yayleyn kulli kurka laga guro wadaaddihii hawsha loo saaray ee ahalka u ahaana ama ku simayninba baashu marka waa maxay waxaa la eegahayaa kolba meesha mediahii social mediah u bato marka waxaa la qancinhayaa rayuljumhuur baasha b b c iyo voice muxuu ahaa eh, v baasha ma taagne masale diineed weeye gacantogleyntaa laga daayo fiqigan ayaa lagu tumanin intaa in la tacliiqiyo waa munaasab wayna soo noqon doonta masaladu meel kale laakiin hadda meherkaana khuseey ayb waa jeebkooda waa taxadaa inay keenaan waba kama jiraan waxba kama jiraan madaahibtu waxay ka hadleen niman mooryaana oo wada fadhiya oo naf iyo maal iyo haween midna aan badbaadinayn ninka waa muxaarib muxuu u baxay marka horeba jidkaa inuu gooyo maalkana dhaco ninka ku dagaalamana uu dilo gabadha quruxsan u haadana uu ka farxasho ninkaa sidiisuu yahay qaaicu ariiq ta laga hadlaya weeye kuray iyo wiil magaa gabarh ka dafay kufsaday kadibna marka lagu soo orday cararay midna amminkan ba la qabanin shanna la midda suurada ma soo helaysaan saalix almunajid iyo niman meel waxay lagu qoqora ku rafaadeen may waxba ma waa tolla-aan midda ayada ah ibn cabdilbar wuxuu soo guriyey kitaabii alistidkaar iyo tamhiidka miduu haddama xusuustay ijmaacu lmuslimiin haasibka gabadha xoog ku kufsada inuusan ahayn muxaariba uu yahay zaani xukumkii zinada la marinayo marka idinku aggeed wa ku wadaan ikraah baa laga hadlay gabadhu haddaan la xoogin oon awood loo yeelan loo sheegin see wax lagu ikraahaa ikraahu asalkiisu tahdiid iyo salaax iyo awood ma aha yacni wixii dhob bay wadaaduu rabaa inay siyaasadeeyaan qolyahan haweenka u dagaalama ee gaalada ah ayaa waxay rabaan wixii dhanka dumarka khuseeyaba inay ka dhigaan ka xuquuq illaahi subxaanahu wa tacala iyo mid ka daran wixii rag khuseeye ama allah khuseeye ama diin khuseeye ama rasuul iyo kitaab khuseeyan laga soo qaado hawl caadi ah weeye marka reer galbeedku bumbuunintay masalada bumbuuniyeen yaan lagu aafoobin ma aha taa macnaheedu inaan leeyahay gabdhaha la kufsado ciyaada billaah ma aha inaan leeyahay wixii dhibka meesha ka dhacay dhib ma ahayn dhib buu ahaa laakiin xukumka sharciga ah la ha la saare ha laga daayo marin habaabinta iyo minjixaabinta lagu hayo axkaamta shariicada ummaddana markay diinkooda u soo xaydaan oo diinka yidhaahdaan yaa diinka yaan laga bedelin oo habaas iyo boodh iyo qiq intii lagaga furo balaayo kale diin looga dhigin masaladan ka hadlay waa midda ummaddu way soo socotaa rajo badan baan ka leenahay shareecadooda yaan lagu dirin intaasaa fariintaydu waa intaa ya minhaajkana ha la barto waraaqaha iyo fataawada iyo majaamicdan waxa ka soo baxa waxba idiin tari maaye madhabkiinni ka asal ka asal ah ku saleey kadibna wixii kale idin dheer ku darsada ayib marka wasfiga ma mutaysan tahay marka in tacsiiran marka dadka loogu laayo loogu ciqaabo yaa yaa ka yaa ku ijtihaadaya tacsiiran in ruuxi lagu laayo midda kale tacsiir ruux in lagu dilo dhowr iyo toban sano ka hor markii wadaadda ka hadleen soo idinka diiday maaha ee balaaye ka dhigay maxaa wiilasha yararkee tanaado daarood loogu laynhayaa tacsiirta mayaga keligu tacsiirtu qabataa nimankii waaweynaa ee baasha dhex fadhiistay markii la yidhi hala tacsiiro soo idinka diiday maaha yacni midda ayada waa faaxisho ay faafiyeen tacsiir culusoo xabsiga ama karbaasha ama ganaaxa ayay ku yeelanayaan midda kale haddaad leedahay waxaan ku dilayaa tacsiir caddeo waxaad tidhahdaa waxaan ku dilayaa faaxisho iyo faafiin iyo iyo mafsado kale aan ku dili tacsiiran bilqatli qatli siyaasi a loo yaqaana sharciga oo cinda alxanafiya ee hadhihin waa xad lxiraaba inamaa jazaaulah ha ku qaadina washamsidaasi washamsi kale ha ku qaad inaad garataan cabdirashiid baarak fiik sheekhu wuxuu uhi walow karara hadduu celceliyo wada gabadh la xoogay oo lasida geeli loo dhacay waa gaba la dhacay la soco sidii ogaadeen geela u kaa dhici jirayba gabadhi loo dhacay aw mukrahati aw kara wuxuu celceliyey waa mukrahatin mid la qasbo la dirqiyey sidii galmadeedii buu celceliyey calaa lagu qasbo maxaa noqnoq takarara almaharu maharkii baa noqnoqon lahaa tafsiilka asaga inuu meherku noqnoqonayo inay culimmada ku baraarugeen oo celceliyeen ma sheegi karo leannu hawshaas aad ooma sii dabagelin laakiin meher dhowra ah nin walba un dhowr kun oo doodara ah, in la xukumay waa dhegayste waana akriyey ayb <clears throat> walow eh, cafwan walow takarara maxaa yeele wanagu soo sheegnay inu maaa yeel ninkan asagoo haddee ma laha cudurdaar shubhana ma laha waa xadgudub iyo dhac iyo xoog iyo kufsi iyo booliyo booli wey ayb walow takarara hadduu soo noqnoqdo waulabi aabbihii baa wuxuu u galmooday jaariyata ibnihi adoontii wiilkiisi horan soo maray aw takara waxaa soo noqda wau shariiki mushtarakadii adoontii mushtarakada ahayd ninkii shariiga ahaa adoon wada lahaydeen baaba adoontii ka farxashay dhowr goorna u galmooday aw waxaa soo noqda aw takara wau sayidi sayid gelmadiibaa soo noqnoqota mukaatabatan islaam kitaabayo xoolo ku dhigtay buu u galmooday takarurka maxaa ka laasimay fayajibu mahrun mahruml baa waajibaya oo waaxid ah mise waxaa waajibaya hal mahar mise laba mahar mise hal maxaa idin dhigan famahrun waaxidun weeye hadda mar haddii lagu ilaaqay waxaan leenahay ayagu meher baa laga raba lanna ariiqa ay wax ku waxeeyaan waa ay kula yimin waa hal dariiq keliya lam yatacadad waxa tacaduday oon galmada shubhadu meesha shubha ma taalo waa camdi iyo kas aan qiilaysa u lahayn marka maharmaal baa ka waajibaya gabadhina waa macduuro ayaguna shariiga iyo sayidka iyo odayguba xadki waa ka dhacayaabaa l limaada aabbuhu shubhat اlcifaaf anta wamaaluka labika weeyo wiilkiisa gabadhiisu shubhat اlmilki buu ku leeyahay marka xaqulcifaafna wuu ku lahaa inuu odayga loo guriyo laga fadhiisiiyo addoon buusan u baahanin oo meeshaas uusan aadin adaa marka horba duqa kharib haddaad meel fadhiisin lahayd ood islaam fiican u dhisi lahayd addoontooda un guriyeeyeen marka xadkii saas ooga dhacay maxaa kuu soo haray shariigii shariigii asna xaqu shariika ku leeyahay addoontii saas xadka ooga dhacay sayidkiina mukaatabadu weli waa addoon marka shubatlmilkiba ayaadna meesha weli jirta famahru sidaa weeye xadkina waa ka dhacay laakiin mehar ayaa ku waajibaya midda mukaatabada qayd yar baa ku jira maxallo waa maxay waa idaa lam tujbar idaa lam tujbar sayidku haddii addoontii mukaataba uu qasbo mar walba uu u galmado meher baa waajibaya ayb waqiila waxaa la yidhi muhuurun baa waajibaysa galmo walba oo soo noqnoqotay meher gooni ay leedahay waqiila waxaa la yidhi in itaxada almajlisu goobaha lagu galmooday gabdhahaasi hadduu hal fadhi yahayna famahrun wailaa hadduu dhowr meelood galma ka dhacdana famuhurun baa waajibaya wallahu aclam alimaam اnawowi sidaasuu masaladii ku gebagabay maslada hore ee markaan maraynay walow takara waطn bishubhati waaxidati famahrun waxay ka soo reebeen aimatunaa xarbiyada iyo murtadada haweenay murtado ridowday ama kaafirad xarbiyo ah hadii loogu galmoodo bishubhatin waaxida iyo bishubahaadba wax mehera ma wax mehera ma laha marka ama xagta laga oofiyo haddaan shubha jirin ama hayaan laga oofin haddii shubha jirtay midda ayadu sideeduba meher ma laha alxarbiya wاlmurtada limaada maalkooda marka horeba in la bannaysto la dhaco bannaanaa marka meherka u laasimana waa maal kuba tagna wadaadku marka gooniha loola xisaabtamo haddii xad laga oofinayo haddii shubhada lagaga ridahayaba masladaasay ka soo reebeen aimadu waana masle saxa faslun fi lbaabi araabic baabka afraad fii tashdiir اlmahri wamaa yusqiطhu wuxuu baab yahay baabka afraada ku saabsanaa meherka wixii ee kala barh dhigay meherkii buuxay ama ridahayaba gebi ahaanba yuu baabkan ku saabsan yahay afar fasl buu sheekhu ka dhigi doonaa faslka koobaad waa fii maxalihi maxalu tashdiir nusayntii kala badhow agay gashaa iyo wa xukmihi xukumkiisa iyo maxalkiisa ayuu marka ku bilaabay sheekhu wuxuuna yidhi alfurqatu kala tagu qabla waطin galmo ka hor ahaatay oo minhaa min jihati zawja ka yimid aw bisababiha bisababkeeda ku dhacay furqada kala tag walbaoo yimaada intaan laisu galmoonin sababka kala tago ama gabadha ha ka yimaado xaggeeda ha ka yimaado iyadu ikhtiyaar oo kala tegidda ah aw bisababihaa sababkeeda wax ku yimaado oo ceeb ayada ku timid ha lagu fasakdo ka faski ka faski nikaaxi nikaaxi uu fasakhay way zawjkii bicaybiha ceeb baras iyo junuun iyo judum ayada ka soo baxay tusqidu furqadaa waxay ridaysaa almahra kaamila meherkii bay ridaysaa waa inagii soo maray qaacidadii guud ahaa kullu furqatin qabla اdukhuul min jihati اlmar'ati tusqidu اlmahra hadduu min jihati zawjahayna yusqitu الnisfa qaacidadii buu ku socdaa furqo walba kala tag walboo yimaada qabla dukhuulin oo xagga haweeneyda ka yimaada mehirkoo dhan buu baabi'iyaa wax mehera ma yeelanayso leanno galmana ma dhicin sababka lagu kala tegay burburinta gurigan iyo caqdiganna adaa la yimid iyo dadka uu ka tago fuka nafaka wey laakiin hadday kala tag u yimaado qabla dukhuulin min jihati zawjna yushair yushai masaladan horaan buu soo sheegay xalayna soo maray hadda wuxuu u sheegayaa arar luga fidsi limaa yati waxa soo socda ugool xaadhahaya waad soo martee masladan alaad soo martay mase habeen hore ahay habeenkii hore xalaan soo maray sheekhu wuxuu uhi wamaa la wamaa la ay wamaa laa yakuunu minha walaa bisababiha furqada kala taga ku yimid aan ku imanin cafan ayada aggeeda aan ka imanin ikhtiyaarkeeda aan ku imanin sababkeedana aan ku imanin wamaa laa yakuunu minha walaa bisababiha wadalika min dalika alaaqin furudu asagu furay w isagaa doona gabadh inuu furo iyo waa islaami gaalay wada ahaayeenoo isqaba kadib asagaa islaamay wa riddati bay wada ahaayeen asagii baa dib u ridoobay wa licaani inuu ka licaantamay canha can izawja intuu qadfay oo maraatikeen la yidhi ba la soo istaagay wairdaaci ummihi laha iyo hooyadii oo nuujisay gabadhi islaanta uu qabay ee ku meersanayd iyaa hooyadii nuujisayba aw ummiha lahu aw irdaacihi aw irdaacihaa ummiha lah ama gabadha hooyadeed baa ninkii nuujisay ila waa noqon haya laba hooyaa meesha taaga marna gabadha la nuujinaya marna ninkaa la nuujinaya ayib marka waxay noqon hayaan laba gooraba walaalay noqonayaan yushairuhu midkan dambe meherkiibu kala barhaya alfurqa kala tagga qabla dukuul yimid ee ka yimid min jihati الزawj wuxuu nuseeyaa meherkii ka طalaaqin وaislaamin wariddatin walicaanin minhu canha wairdaaci ummihi hooyadii oo nuujisa laha lizawja aw ummiha wairdaaci ummiha hooyadeed oo nuujisa lahu lizowj yushairuhu meherkiibuu kala baraya inuu ereygaa iska cadiya ila tahay waa yardhi badan yahay asalkana waxaa u ah qowluhu tacala wain طalaqtumuhuna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu ma faradtum masaailka kalena waa looga qiyaas qaatay masaail kale hadda laga hadlay iyo kulli waa looga qiyaas qaatay uma intaa kadib taas marka waa maxalkiisii maxalu tashdiir waa maxay wuxuu yimaadaa furqa timid qabla duuul ura timid qabla duuul waa maal tahii xukumkiisii ayb oo macna tashdiir ah ayuu u gudbay u uma qiila waxaa la yidhi macna tashdiiri nusayntu ama kala badhku macnihiisu waxaa weeye anna lahu zawjka waxaa u ahaaday khiyaara rujuuci noqosho khiyaarkeed doorkeed fi shadr uu ku noqdo wasaxiixuna waxaa weeye cawduhu cawdu shadri ilayhi nisku inuu usoo laabanayo wadaadka binafsi binafsi alaaqi baa usoo laabanaya waxaa masalo dhib badanoo aan macno badan kusii xidhnayno waxay leeyihiin kayfiyatu tashdiir meherka qaabkee loo nusayn sideebuu ku nusoobayaa laba wej baa ku jira wej waa ka hore wuxuu ku yidhi macnaha tashdiirku waxaa weeye markaad gabadhi furto furitaanku xaggaada ka yimaado fasku xaggaada ka yimaado meerka wuu kala nusoobaaya garanay laakiin kala nusoog waa maxay waxaa weeye khiyaar baad u leedahay inaad nuskii ku noqotood qaato iyo inaad ka tagto tashdiirintu waa lakal khiyaar door baad leedahay inaad nuskii dayso iyo inaad ka tagto inaad qaato ee ma aha si otomatigaba adaa ule ma ahawshu khiyaar baa lagu siiyey wey ka khiyaari shaiic haddii shirkadii nin ka mid a ah, shirkada xoolaheeda iibiyo shurakadu maxay leeyihiin xaqa asaga ah inay soo celiyaan iyo inay ka tagaan idan wejka hore waa midkaa inuu mulkiyo inuu soo ceshado inuu sidaa u daayo inuu ka tago wاصaxiixu waxaa way wejka xooga badan cawduhu cawdu shaطri shardi ee gabalkii kaa tegay islaantu xaggeeda aaday inuu kuu soo laabanayo binafsi طalaaq khiyaar ma aha automatic bu waa milki qahri ah buu ku leeyahay kan oo saadu dalaaqu u dhacaba min jihatika waxaa kuu soo noqday nus baa kuus waadna leedahay labadaa wej baa meesha ku jira aayadda daahirkeedana waxaa weeye in kan dambe saxiix u xoojinayaa ayib fanisfu maa arat ay falakum nisfu maa faradtum waad leedihin wey khiyaar baa leedihin ma waad leedihin ba ayaddu ka cabirta aynu ka soconno falow zaada hadduu kordho axkaamtii baa marka socotaa maxaa akaam tashdiir falow zaada hadduu kordho maxaa kordhay meherkii baa kordhay bacdahu bacda alfiraq intii la kala tegey kadib falahu wuxuu leeyahay ninkaa nisfu sadaaqi buu leeyahay maca ziyaada islaantii baan kala tagnay meherkii weli anoon ka qaadin niskayga aan ka qaadin yuuba tarmayba wuu bulaalay wuu batay niskayga iyo wixii raaca o dhan baan leehay wy falow waxa u ahaaday nisfu sadaaqi maca ziyaada ziyada ama mutasila ha noqoto ama munfasila ha noqoto maxaa yeelay binafsi alaaq baad xaqaa ku milkiday oo meerka nuskiisa ah wixii ka yimaadana adaa iskala wey ayib maxaa yeele waa lixuduudihi fii milki zawaaidda xaggay gormay timid waxay timid asagoo asalka milkisan bay zawaaiddu raacday wain allaqa hadduu furo haweenaydii walmahru taalifu meerkoo baaba'ay oo rogmaday فنصف bdlhi min ml aw qiimatin tanna waa iska caddahaad meherkii gabadhibuu furay galmo ka hor way asan u galmoonin meherkiina wayba isticmaashay way bixisay wuu dhintay muxuu leeyahay faniصfu badlhi meherkii bedelkiisi nuskii buu leeyahay oo min milin shaygii shay lamid ah aw qiimatin hadduu mutaqawim ahaa ila nismeherka caynti tagtay caynti mar hadday tagtay bedelkeedun baa nus lagaasii bedelkeedu ama u dhigma xagga miliyadii ama ku qiimo ah ayb way iska cadday middaana culays ma laha maxaa yal caynta qudhigeed hadday joogto soo nuskeed ma qaateen haddana bedelkeeda oo ama mitli ama qiimin baa nus ka siinayna way iska yar tahay wuxuu u gudbay masale ku saabsan nuqsaan ku timaada meherkii shaygii meeraanka loo bixiyey nuqsaanta waa laba cindanaa nuqsaanu sifatin aw nuqsaanu juz'in in tilmaanteedii iyo muuqaalkeedii wax iska bedelo laakiin xubin iyo gabal uusan ka maqnayn iyo in wax ka go'o marka nuqsaan sifatin wa nuqsaan juzin baan u qaybina wain tacayaba hadduu ceeboobo meherkii fasalkan halkan waxaa ka bilaan fasalkii labaad oo ahaa fi takyiiri qabla alaaq takyiiraad ku yimid meherkii takyiiraad isbedello ku yimid shaygii meherka loo bixiyey ee takyiirkan wuxuu imanayaa intaan gabadhi la furin takyiiraad ama takayuraat sadaaqi qabla alaaq fasalkii labaad bu ka bilaaba wain tacayaba uu ka bilaabahaya hadduu ceeboobo meherkiibaa ceeboofiyada gacanteed waad fiirina fain qanica hadduu ku qanco wadaadkii bihi ay bilmaciib niski oo maciib oo ceebaysan hadduu ku qanco falamru waadixu falaa nuqnuqa fiihi weyahadaas ka qaato ayb meherkii intay gacanta ku haysay baa dhaawaca ama wuu caatoobay ama indhuhuba beelay waxbaa ku soo kordhay nisfulmehribu horaanba lahaa ila waa qabla dukuul weeye hadduu yidhah war sideedaan ku rabaay siiya waa culays buu naga qaadee bilaa arshi wax dandhawana la siin maayo ila saa ku qancay waa adoo raddu eh, eh, mabiici bilcayb lahaa oo yidhi waan ku qancay oo kale wey wa ilaa hadduu ku qanci waayo maxaa waajibahaya fa niصfu qiimatihi saliima in kaana mutaqawiman aw miliyanba hadduu caynteedee ku qanci waayo anu bahalfayow iyo hal fayow iyo gaari fayow baan meher kuu siiyey baalkan shabanee sakaraadka kuma jiro bes waxaan leenahay hadduu mil yahayna miligii ama hadduu qiim yahay qiimihii nuskii baad leedahay oo bad qaba fa nisfu qiimatihi meherkii qiimihiisa nuski kala barhkii un baa waajibaya saliiman oo bad qaba waa in kaana mutaqawiman maxaa yeele dafca lidarar wa طalaban lilcadaala dhibkana meesha laga saaraya cadlina waa la raadinaya marka waa sida wuxuu hi wain tacayaba hadduu ceebabo meerkii qabla qabdiha intay aan qibdoonin ka bay ceeb ku timid sheegaad meerka u bixisay eed gabadha u magacowday falahu ninkaa waxaa u sugnaaday nisfuhu nisfu lmahari naaqisan bilaa khiyaarin lanna maxaa yeelay qabla qabdi wuxuu ahaa min damaan azawj buu ahaa bacda alqabdina min damaan الzawja waa inagii baabulmabiic kalmabiic ka soo qaadnay marka khiyaarba melihi markuu nuqsaantu gaadhay ee uu ceebaabay shaygan ma gacanta islaantaad furtuu ku jiray misaadaa gacanta ku hayay falahu falahu nisfuhu naaqisan bilaa khiyaarin ayib ruux baa ila hadla ayib khiyaar la-aan wey lanna waxba gabadha lomas fain caaba hadduu ceebo bijinaayati jaanib nin kaloon ayadii ahayn oon asagii ahayn oo ajnabibaa neefkii waxyeeleeyey meerka ah caynta ayadiibaa qabsato wa akhadad arshaha dandhowgii dhaawacaasay qaadatay waxay tiri hashan il baad tirtay dhib baad u geysatay ninkaadan ajnabigow mag baan kaa rabaa marka arshigii dandhowgii mawlaxadii way qaadatay kadibna furitaan baa dhacay qabla dukhuul falasaxu waxaa weeye anna lahu ninkii wuxuu leeyahay nisfa alarshi dandhowgii islaantu ka qaadatay cayntii ceebowday niskeed buu leeyahay maca nisf اcayn haldamen hadda arshi bisa ma weeye meherkii niskii iyo dandhowgii niskeed baa laskugu darahaya ila waa dala qabla qabd mxu aha qabla taasi waa intaa wuxuu u gudbay ziyaada mutasila munfasila masale markaynu soo marina kitaabu tafliis aynu soo sheegnay qaacidada ahayd aziyaadaat اlmutasila tattabicu اlusuul ila fi sadaq baabkeedii baad joogtaan hadda ziyaadaadka mutasilada usuushay raacdaa ilaa fi sadaaqi masaladii laidin soo yidhi waata ayb walahaa gabadha waxaa u ahaaday ziyaadatun koror iyo dheeraad munfasilatun ka soocan can cayni اlmahdi kاllabani wاlwaladi wاlkasr addoonkii loo siiyey meherka ayaaba shaqeeyey intay gacanta ku haysay xoolo badan baa ka soo baxay xaggay dhiganaysa marka la furo ayib adoonkii niskiina ninkiibaa iskale nisna iyadaaba la hadhays hashiibaa caano badan dhiiqday ayadaa iskale addoontiibaa dhashay ama hashiibaa dhashay ayadaa iskale walahaa gabadha waxaa u ahaaday la furay qabla dukuul ziyaadaة munfasilaة can اlcayn taasi muranba ma laha tii mutasilada ahayd walahaa gabadha waxaa u ahday khiyaarun door bay leedahay fii ziyaadaةi mutasilatin door bayba leedahay inay u degso iyo inay ku xaajooto ma laha marka kutubta kale aلزawaaئid الmutasila tatbac اusuul bay ninka asalka iskalaya caynta unbaa ziyaadada mutasilada qaadan jiray asagaana u madax banaanaa juuqna lagama daba dhigi karin hunaa waa maxay aziyaada اlmutasila lilcayni adugu la gooni noqon maysi ninkaada asalka iskalaho ziyaadada in lagu daayo mooyen xaq oo malihid inaad keligaa qaadato khiyaarkana keligaa mee oo lagula haysaa oo maxaad leedihiin fawaariq baan sheegnaa sadaaqa iyo masaa'ilka kale laakiin fawaariqda isfaar nadariya ma xoog naska qur u xoog badan waxaa lagu yidhi haweenay aad furtay qabla dukhuulin waxaad leedahay fanisu maa faradtum zawaa'iduna ma aha maa faradtum waa ka baxsanta lafdiga in lagu dhaga maahad ahaan laga dhigtaan u roon waana tanawi iyo kayrka imaraan ama raafic asagoo sharcu kabiirka maahid laba ayuu sheegaa oo ku dagaalaba walaha gabadha waxaa u ahaaday khiyaarun bay leedahay fii ziyaadatin mutasilatin ziyaado madaxku dhegan cafan cayntii ayb oo ninkii dhihi maayo waan leeyahay caynteeda niskeedii ziyaadadiina waan leeyahay oo maxaa la samey hada waayahay see ziyaada mutasila see loo xukumi mufasila garaybi fa in shaxad hadday ku bakayso ziyaadadii mutasila adresreebi maayo neefkan asagoo weyd ah oo liitaad ii keentay agtaydoo ku cayilay waaka kurusku ku fadhiyo ay soo istaagto ama ay tidhaahdo muxuu ahaaye waata waa riman tahay iyadoo galofa anugu kaa qaatee waata waa riman tahay waa siyada muttasile ee maxaa la samey way hawshaas waxay tihi kuu cafin maayo fain shaxad fa nisfu qiimatin bilaa ziyaadatin ninkii muxuu leeyahay nisfu qiimati اlmahar shaygu uu bixiyey niskii qiimihiisi buu leeyahay oon wax uun la soconin bilaa siyaada wuxuu qadanayaa nisu qiimat اlmahar oo maalan meerkaa la qiimaynaya biayri ziyaada hashi baa la qiimayn ayadoon rimanayn geedkii baa la qiimayn asagoon midha lahayn kadib waxaa la dhihi boqol kun buu galaya kun buu gelaya konton baan leenahay ayib waa haddayda ku dhegto siyaadadii lagama qaadi karo wey wain samaxa hadday tiraa rudaadka waan guru juqjuqo waa mxuua ah qoryo cadda weeye war wa hashaada iyo waxaadaba isla qaado wain samaxad hadday deeqdo ziyaadadii mutasilada ahayd maca nisfi ay ogolaato laazimahu suj waaa ku laazima alqabuulu inuu yeelo dhihi maayo mani iyo galad baa diiday ma dhihi karo raafici baa ka fiican wuxuu cabiray ujbira cala alqabuul wain samaxat bihi ujbira cala alqabuul macnahaasa sax ah adugu haddii ziyaadadaydu kaaga hadhana qasabu inaad qaadato niskaadi iyo iyo ziyaadadaada qaadato hadday kaaga hadhi weydana waa in intii caynti la qiimeeyo he nisfa almahri qiimihiisa aad qaadato ziyadada ayadaa u hadhaysa maxaa yeelay lianna ziyaada ma aha wixi aad qadartay fa nisfu ma faradtum ayb falakum nisfu ma faradtum baa ku dhegana wuxuu dhihi karaa bandhi bay ii sheegeen mar raba waxaad ha goosato ama aan qiimo warkaas waxaa leeyahay ka soco marka sidaa ad aduu haddaad deeqsi u tahay deeqsi lama aha raggu waa la kala baxaaya wuxuu idhi sheekhu wain zaada fasalkii aan ku soo jirray muxuu ahaa takhyiiraadkiibuu weli wadaa wain zaada hadduu kordho meherkii min wejin dhan buu ka kordhay wa naqasa min wejin aakhara cayntii iyo shaygii meherkaa dhanna wuu ka nuqsaamo dhimadhanna wuu kordhay zaada wa naqasa waa maxay waa wejhi zaada min wajin wanaqasa min wajin baa kuu qadaran la soco wadalika miaalika kibari cabdi addoonkii baa weynaaday marka hore meher loo siiyey wiil yar buu ahaa oo la carbin karo oo adeegsiga ku fiicano saa ordayo duulahay oday qudhushu noqdo weynaado oon la keri karin oon la loodin karin oon la carbin karin buu noqday laakiin asna dhan buu ka fiican yahayo waa nin caqli leh wax qiyaasahaya talinhaya safarahaya dhibka u dulqaadanhaya ilmo caruur haynahaya ma aha oo hadhow hooyo caano ku haynaya iyo sidii caana kugu haydhay marka dhanna maxaa ka yimid kibirulcabdi waa naqsi marka laga fiiriyo inaan la carbin karin la loodin karin aan la xawdin karin hawlo badan ayb dhanna waxaa weeye waa ziyaado caqli baa u kordhay dulqaad baa u kordhay xoog baa u kordhay hawlo badan baa kusog marka waa ziyaadatu min wajhin wa naqsu min wajhin iyo wa tuuli naklatin timirta oo dheeraatay timirtu maxay ahay markay dheeraato way madho yaraysaa agga marka waa maxay waa nuqsaan markuu geed ku dheeraado oo weynaadana wuu xaabo badiyaa xaabaa ka soo daadanoo qolof baa laga heliy qoryaa laga helaya dhankana waa maxay waa nacfi iyo ziyaada marka waa nuqsaanu min wajhin wa ziyaadatu min wajhin wa tacalumu sancatin maca barasin iyo addoonkii oo marka horeba aan far aqoonin oon waxba toli oon aqaanla ahayn oon shaqo aqoonin baad gabadha meher oga dhigtay intuu la joogay yuu noqda faryaama noqday oo fuhunday noqday oo injineer noqday laakiin uu indho beelay maalan ama baras baa ka dilaacay marka waa nuqsaano min wejhin ziyaato min wejhi waad fahanteen maskaxdu minaadku furfurhaya haddaba marka dhibkaasaa dhacay waa la ishaystaa haddaad tidhahda kulligeed isku qada zawjo wuxuu le nuqsaan baa la socota gabadha haddaad tidhahda naa iskaga tag adugu waxay dhihi waxbaa igala socda ziyaado nina ziyaado ku dhegan yahay nina nuqsaan buu ka cararhaya marka waa in waxaa loo baahan yahay xal fain itafaqaa hadday isku waafaqaan binisfi اlcayni maca ziyaadati wanuqsi inay kala qaataan ila waa dala qabla dukuul yatanasaf baad soo marra soo ma yatashaar marka hadday yidhaahdaan cayntan eeb ceebta ku soo kordhay maca ziyaadati aan kala baran nusna adugu qaado nusna anugu aan qaato fadaaka hadde falamru waadixu fala nuqnuqa fiih weeye iyagaa kuheshiiyey xaqan ayagaa iskale hadday isu tanaasulen ma dhib baa jira hore u socdaan leedahay wa ilaa hadday isku samri waayaan nina nuqsaantii ka cararo midna ziyaadadii uu rudha ku dhego fa nisfu qiimatin baa tajib nisfu qiimati اlcayn caynta hadda waa la diiday ayadoon ceeb lahayn baa la qiimayn ziyaadana aan lahayn kadibna nisfu qiimat اlcayn baa la siin zawjkii inta kalena waxaa la hadhaysa gabadhi taa way iska dhib yartay lannahu اlcadl mar haddii cayntii laisku fahmi waaye nuqsaanii ziyada ay ku kulmeen lana jamcin waaye nina tanaasuli waaye taraadina iman waay waxaan leenahay haba laga guuro bedelkeeda hala qiimeeya kadibna qiimaha lagu kala baxo wa zaraacat اlardi naqsun dhulkoo laee la beero waa naqsi dhul baa gabadha beer loo siiyey ee meher loo siiyey cafwan dhul daleed ah oo hagaajisan baa loo dhibay abuur bay oola joogtay sisin bay ku sii daysay dalag bay ku beertay waa naqsiga ceeb dhulka ku yimid yeelay dalag wuxuu nuugaa oo muudsadaa macdanta iyo cusbada ku jirta dhulka dhulku haddii toban sano isku xidha la abuuro wuu nabaad guuraa waxba ka soo bixi maayo dhulku cusb buu leeya waa inuu nasto ama la bacrimiyo oo wax lagu shubo u baahan yahay haddaan la nafaqaynin dalagii baxay wuxuu ku baxayaa dhiiggiisi iyo dhacaankiisi cusbadiisii birta ku jirtay qasdiirka ku jiray wixii dhan buu la baxayaa dhirta qaadanaysa marka saasa lagu i waa naqsi beerley bay u baahanta hawsha idinku garanmaysan ba laga yaaba wasaracat alard dhulka abuuridiisu waa naqsun wa xartuha in la cararogana ziyaadatun dheeraad wey xartugu ma aha hadda abuuriddi waa maxay waa cararog digfuri baa lagu daadiyey dambas iyo qashin baa lagu daadiyey waa cararog kor iyo hoos baa laskugu qabtay dibi baa lagu sii daayey waa la falay waa la waa maay adna waa maay waa la diyaariyey waa dhul bisil wey kharashma ma aha iyadaabaa laisku celiyeyba qaybta kore qoraxda ku dhaca gubatay baa hoos la geeyey qaybta aan qoraxaysaninna kor bay timid macdan bay qadanaysa marka waa beer markaa saalixa in la abuuro marka abuuridduna waa dhaawac iyo nuqsaan carrogidduna waa ziyaado beerta de sidaa noqoto maxaa tala aydna waa nuqsaanu min wajhin waa ziyaadatu min wajh haddii laakiin aysan ku kulmin oy abuuran tahay waa naqsun maxdun hadday carrogan tahayna waa ziyaadatun maxda wa xamlu amatin addoontii meherkeedoo uur qaada iyo wa xamlu bahiimatin iyo neefkii meherka ah oo asna rima ziyaadatu min wajhin weeye wa naqsu min wajhin tan dambe labada hore waxay ahaayeen beerta abuurkeeda iyo carogeedu ziyaadatun maxdun maxdatun wa naqsun maxdun bay ka ahaayeen labadan dambe laakiin xamliga bahimada iyo iyo amada waa ziyaada min wajhin wa naqsu min wajhin addoontii marka hadday ziyaada la timid oo ilmay wadaa hadda dhankaa waa waxaa weeye waa ka ziyaado xamliga markay dumarku qaadana way tabar yar yihiin way taag daran yihiin sidii hore ma xoog badno hawlgeli maayaan shaqo badan ma qaban karaan candhuftaasay bash ku haysta ayadaa u baahan in la caawiyo waa naf naf ku dul nool midda labaad waaba isku goyn kartaa waa mil raaci kartaaba halis wey dhankaa waa naqsi ilmuhuna waa ziyaado ayib neefka xoolaha waa sidoo kale neefku markuu rima yahay hilibkiisu ataa ma fiicin rimigu ma jeclo maayo hilibkiisu ma fiicin daawo ma aha waa tabar daran yahay waa nugulya biyaha lagu hormarino meesha xoogo lagu leexino xoolahaka oo dhan baa laga eh, gafuurgaraaci oo waa si gooniha ah loo ilaalinaya ma tabar badno waa naqs waxaa kaloo dhici karta inay isku dhimataba waqiila waxaa la yidhi xamlu bahimati idan maxaa ku soo maray mar hadday naqsi kulmaan min jiha iyo ziyaada min jiha xukumka usoo sheegay fain ittafaqa binisbi cayni falamru waadixun wailaa fa nisfu qiimati rabbi kusoo hormariyey ayib hadday isku ogolaadaanna nisfu qiimaa nisfu lcayn baa la bixin daatadeedi haddii kale nisfu qiimaa la bixinayo wa qiila waxaa le xamlu lbahimati qiilba wuxuu le aan kala qaadno haweenayda uurkeedu iyo neefka remigiisa hala kala duwo isku mid ma aha dadku inta badan waaba dhintaanoo waa isku go-aanoo haweenku waa iska tabardaran yihin laakiin xooluhu neef umu raacay waa iska yaryaha ama isku dhinta waaba naadirba ma dheer inay inta ku hadho ku dhintaba neefku mooyee ama imidu dhibtaba m wa kalaba ma jiro waqiila waa xamlubahimati ziyaaratun maxda qiil wuxuu leeyahay neefkii loo bixiyey meherka hadduu rimay qaado ama rimo waa maxay waa ziyaada maxda wa iطlaacu naxlin timir ubaxbixinteed timirtii gabadha la sii geed timira oo la siiba ubaxbixisay ziyaadatun mutasila iyaduna wey ziyaada mutasilina waan soo maray inuusan zoojku ulahayn khiyaar rujuuc uusan la istiqlaalaynin inay gabadhu u fasaxdaba mooye hadday ku bakiisho wuxuu kusoo yidhi sheikhu fa nisfu qiimatin baa la siin bilaa ziyaada hadday u daysana ujbir cala alqabuul waad soo barteen marka ziyaada mutasila iyo munfasila labadaa warkeeda weeye hadday munfasilo tahay gabadhaaba iskala falaa nuqnuqa hadday mutasilo tahayna ina iyadu cafida mooyeen lama dhaafin karo warku waa inta hadday ku kurmaan ziyaadada min wajin iyo nuqsaan min wajina matniga haddaad ku maraysay aynu ka soconne wain allaqa hadduu furo gabadhi wa calayhi cala anakli ee meerka ahayd way iska qadarantahana hadda wa calayhi cala ashajari amarun midhaa ku yaalla mu'abbarun la awr dhabay lam yalzamha gabadhi kuma laazimee la fure ee la dalaaqay qadfu midhaha inay gurto geedaa la siiye timir ah can la siiyey liin baa mihir looga dhigay geedihii baa marka intay awr dhabtay ileen geedaha wax timirta lamid anuma babaygaa jiraan babaygu nin iyo lab iyo dhadig buu leh cambuuna ma sidaasa asagu horta ya aboqolyihi cambuulayaasha ayagu shacali haye shee axmed haye malaha lab iyo dhadig soo maaha kadib timirtii awr dhabtay ayadoo markaa awr dhaban baaba la furay loomana galmoonin fanism ma faratu soo ma ahayn maxaa la samay ma dhihi karo ninku hata midhahaada goro hawshaamled lanno midhaha wuxuu aan abuuray oo soo baxay xilli ay geedku ku jiray aniga milkigayga xadgudub ma aha markay ma qasbi karto gurayb wadaadu lam yalzamha qafu qafu imaar oo maxaa talaa waa la eegi fain quifa haddii la gurto iyadu iska guratoy hore waxaan warkiisabaa isdhaafise tacayana waxaa asaga u laazimi nisfu nakli geedihii niskood buu le oo caynti ah ayb taasi waa iska dhibyar tahay hadday guratana waa khayr hadday diidda laakiin xoog kuma guri karo walow radi hadduu ku qancaa asagu binisfi nakliba ku qancay wuxuu ihi geedahan nuskood baan leeyahay ilan waa qabla dukhuul baan gabadha furay wuxuu kaloo ku qancay oo israacsaday wa tabqiyat aamari midhih in loo daayay ilaa jadaadii ilaa goyntiisa wuxuu ihi horta geedaha nuskood baan leeyahay gabadhuna midhaha ugu marka haddii ninku wanaag buu ka taliyey ujbirad hiya fi asax iyadaa la qas yeel ba le hawshaa iyadaa nisfa alashjaarna ha qaata isagu midhuha ha kuugu yaallo niska asagu uu leehay midhuha ha kuugu yaalla ilahay kugu bislaanayaan iyo in hadday tarxan le waa darantaa leh waa la qabanaya qaaliga ayib wax darar oo ayada ka soo gaadhay ma jiro wax dhibo maxaa dhibo kaa maqan may way ugu manashe meeshan mana ma yaalle hadayba asaga waa kii la soo qasbay aduuna waxaa le meel fadhiisa laleeyahay laakiin hadda waad aragtaa marka timirta bay ka dhaxaysaa nusna waxaa iska leh zawjkii midhaha saaranna islaam baa iska leh nus iyo midhiisna islaantiibaa isla leh see loo maamuli in la waraabiyaa la rabaa in shilinta laga guro geedka laxaab qaadaa la rabaa oo geedaha yararka laga gooyo ugu heshiinaya wayasiiru naklu geedigu waxay noqonayaan fii yadihimaa gacmahay ku dahaynayaan waa mushtarak maal mushtarag wada waraabinayaan ii yadabaa idin dhigan fii yadihimaa baa sax ah waa in la tatniyayaa sax ah fii yadihimaa geedaha gacantooda ay ku wada jirayaan wuu ka dhaxeeya waa maal mushtarak u wada maamulayaan ninkana geedi inu waraabiyu raba aysan ka ingegin ayadna midhahayna ka goosatay rabtaa nuskaasi waa inaga dhexeeyaa maamulkiisa weeye ninna ku takrifili mahayo binfiraadihi ilaa laga gaarhayo goysmada ila ljadaad ila ljadaad hadda laguu soo sheegay walow radiyat bihi warkaa uu keena hadday ku qanacdo falahu imtinaac walqiima laftarkiisu inu fartaagtu leh ayib ninkii muxuu keenay ninkii wuxuu ku qancay nisfa nakri in la siiyo midhuhuna ay ku yaalaan meesha ilaa geedka midhaha laga goynayo ayada waa lagu qasbi warkaa inay yeeshaan lagu yidhi lianna laa darara calayha maalkeena maal mushtaragu noqday wada maamulahayaan ilaa midhuhu ka go-ayaan walow ayadii baa timi marka ayadii baa waxay ku qanacday in nisfa nakri la siiyo zoojkii midhuhuna meesha ugu yaalaan ilaa ay gu'itaan ka gaadhayaan walow radiyat bihi ay bima ukir hadda aynu soo sheegnay falahu asagu wuxuu leeyahay alimtinaacu inuu diido iyo walqiimatu inuu qiimo qaato wuxuu leey hawshaa ma yeelayo ayadaa soo jedisay nuskii timirtana qaado midhuhuna meesha igu yaala ilaa goysma laga gaadhahayo iyo inhibu dhihi kara anugu waxay haddaan rabaa islaan aan furay maaa layidhi islaan la furay fadhigo meel kii furayna fookane weeye anuunan carabaan rababa islaan kala raasado waxay ikaashgareen lanna xaqiisu wuxuu ku tacalluqay bilcayn waana xaq naajis ah wuxuuna ku milkiyey binafsi dalaq waad soo marteen soo ma aha marka waa in caynta hadda loo dhiibo loomana dhiibi karo midhaa ku yaalla mar haddaan caynta hadda loo dhiibi karin waa in la siiyo qiimihii sidaas wey falahu اlimtinaacu wاlqiimatu falow imtinaac inuu reebtanuu leeyahay min qabuuli cayn lanna waa mashhuula midhaa ku yaala ayadna waay tii saasaan rabaa mar haddii caynta ay suurogelayn waxo dhan ba isku qada anuu qiimihiisii beertan qiimaheedii niskaygiisii ii gaashka inaan kala wada ama meel kale igu bada haddii mili uu suurogelay taa waa iska dhibyarta wuxuu sheekhu u gudbay wamataa abata khiyaaru lahu aw lahaa waa ile war iska gaaban weeye wamataa goortii abata uu sugnaado khiyaarun door uu sugnaado lahu ay lizowj linuqsaanihi zawjku wuxuu doorka yeelin jiray markay cayntu nuqsaanto aw lahaa ama ayagu iyadu khiyaar u oo markay cayntu ziyaado sadaaqi hadduu ziyaado khiyaarka zawjaa yeelan jirtay hadduu cayntii la bixi nuqsaan ku yimaadana khiyaarka zawjkaa yeelan jiray aw lahumaa waa kuu qadaran aw lahumaana waa maxay waa marka min wajhin wa nuqsaan min wajhi aad soo marteen nuqsaan hadday caynta ku timaada meherka ahayd khiyaarkii askare lizawj ziyaada hadday timaada lizawja hadday ziyaada min wajhin iyo nuqsaan min wajhinna lahumaa heshiis baa iman jira ama nisf qiima la tegi jira markaasi wamataa abata khiyaarun lahu aw laha aw lahumaa baa kuu qadaran oo shuraaxba ku darayaan saasayna u jeedaan ayagoon fafaadinaynin waa markay kulmaan nuqsaan waji ah ay kulanto iyo ziyaada waji ah lam yamlik ma hananayo nisfahu niskii zawjku ma hanan karo xataa yakhtaara ilaa uu lam yamlik ma hanan hayo zawjadii nisfahabaa idna kuu qadaran ila laba lahaa iyo low baad soo martay nin walba ma hananayo xataa yakhtaara ilaa uu dul ikhtiyaar ninka doorashada lahaa dhanka ziyaadada waa inay islaantu doorato dhanka nuqsaanta waa in asagu doorto hadday wada kulmaan waa in ama ama asaga nisfu qiima loo celiyo taa waad soo bartee dhib maleh haddii aan sidaa la dhihin oo markuu khiyaar sugnaado aan warka loo daynin ninka khiyaarka iska leh waxaa buraysa faaidatu takhyiir doorashadiis maay qabatay ama qabanin wamataa rajac markuu ku laabto biqiimatin buu ku laabtay goormuu qiima ku laaban jiray waa markay cayntu halaagsanto cayntiiba halaagsantay ama dhib kalaa yimid ama imtinaac baa yimid oo cayntiiba mashquulaa haddaynu soo marayn midhaa ku yaalla wmataa goorti rajaca zawjku uu ku laabto biqiimati lihalaaki sadaaqi wanaxwihi uctubira waxaa qiimaha xaggee laga eegaya uctubira waxaa la tixgelinayaa alaqalu qiimaha yar min yowmi alsdaaqi wاlqabdi maalinkii meerka la magacaabay iyo maalinkay gacanta ku dhigtay qiimihii u yaraa ayaa lagu qiimaynaya niski ayb marka khiyaarkanna waa laysa calى اfawr khiyaarka hadda aan marayno laysa calى اfawr ka khiyaar اcaybi ma aha maadaama usan khiyaar caab ahayn waa khiyaar calى اtaraakhi ku soconaya falaa yabطulu bالtakhiiri taas waa in la ogaado saa maxaa loo yidhi maxaa loo yidhi ninkii qiimo u waajibo ama uu yeesho qiimo qiimo yeesho waxaa la eegayaa maalinkii isdaaq ee meherbixinta iyo maalinkii qabdiga qiimuhu shaygu soo maray maalinkuu u raqiysanaabaa lagu qiimo waxaa loo yidhi haddii qiimat alcayn yowma alisdaaq ay yarayd qiimat اlcayn maalinkai meherbixinta hadday yarayd ziyaadadu waxay timid fii milki zawja ziyaadadu waxay ku timid fii milki zawja ayib haddii nuqsaantu ay timid yowma alqabdina wixii ka horeeyey waxay ku timid nuqsaanta waxay ku timid fii damaan الزawj fii damaan الزawj waa aragtaan bay la tahay yma qiimat yowma alqabd hadday qiimuhu yaraa famaa naqasa maa min damaan الزawj ila weli islaanta maysa qabdoonin yowma اlisdaaq ziyaadada timidna ama waxaa wey waa wax ku yimid intii uu soo raacay meherku uu soo raacay xagga haweenayda marka marna ninkay raacaysaa waa qabla اlqabdi bacd اlistaaq wixii ziyaadana islaantay raacaysay midna markaa isagoo xaqoo ma laha marka wuxuu leeyahay aqal اlqiima lanna ziyaadada islaamta iyo raacaysa adugu maxaa ku khuseeye naqsiga naqsigii dhacay qabla alqabdina adu unbu ku khuseeyey marka aqala alqiyam ayaad leedahay sidaas walow asdaqa hadduu meher siiyo gabadhi oga meher dhigo tacliima qur'aani wuxuu yidhi anu wax kala ma hayo waxaan kugu guursanayaa inaan suurat albaqara ku baro qur-aankaan ku xifdisiinaya waan ku farbarahaya waalaqa xaggana uu fura qabla qabla tacliim intuusu qur-aankayba barin buu furay gabadhi wayba soo kala karoodeen haddii islaantii meherkeeda way kuu leedaha waxaana wey inaad qur-aan bartay see loo bari fal asaxu tacaduru tacliimihim weeye waxaa asaxa inaysan suuragayn in wax baro kala tagaba ajnabi bay kala noqdeen marka islaanti lama khalwoon karo ee dad issoo qabayna waaba isku aafoobi karaa laisuma dhowaan karo marka fal asax waa maxay tacaduru tacliimihim baridiisa inay suuro geli weyday baa asaxa qoli waxay leeyiin ma ma ahe waxaa weeye haw soo qabto macallin ama maxramkeeda intuu kharash siiyo ujo siiyo ujru tacliim ha baro qaabab kalea jiri karta xijaab ha loo xidho qolyaa odhanhaya hadda way iska saabanta iskriin baa loo xidhay xijaab is arkayga maysaa iyadoo guryahooda joogtaa wax la bari karaa waa haddiiba wax la baraayo islaan ha ku meersana weligaa inaad qur-aan barto ma bari karti wadaad soomaaliya islaan qur-aan ma bari karto ha ku afoobira hadday jirado kitaab qur-aan haligu meheri kitaabkaa ku siin dheh ama xoolo kale sheega dheh waan ogahay wadaadda intaysaa ku mehersadee ilaa aminkan aan siinin saana ku dhintay baan ogahay ilahay asakir la keri waay wayajibu mahru mili macallin buu u koonaya war anugu waxaan kugu guursaday jiri inaad adigu barto wadaad aanu saaxiibo ahay marka waa la isku rafaadahaya wayajib waxaa waajibaya mar haddii ayn suuro gelaynin gabadha in qur-aankii la baro mahru milin baa waajibaya bacda wain galma kadib haduu uray galma kadib hadduu furay ilaa qabla tacliim baa laguu soo sheegay mahrumaal dhammaystiran baa u waajibi oo qur-aankii lagu bedeli wa nisfuhu nisfu lmahri baa u waajibaya qablahu qabla wain galma ka hor orana wata waad soo martay walow alaqa masla bal aan ku khatimo walow alaqa hadduu waa fasalka saddexaad wuxuuna ku saabsan yahay fi tasarufaat almaanica min arujuuc fi tasarufaat almaanica min arujuuc waxaan soo maray fasl awal wuxuu ahaa fii maxalihi wa xukmihi fasl athaanina muxuu ahaa التغyiiraaت alwaaqica qabla الطalaaq hunana waa maxay waa tasarufaat maanica min الrujuuc walow طalaqa hadduu fura haweenaydi waqad zaala iyadoo uu zuulay milkuha canhu can اlmahr shaygaad meerka oga dhigtay bayba si sadaqaysatay aabbaheed bay siisay way xoraysay way hibaysay way iibisay idan waqad zaala milkuha milkigeedu isagoo zuulay canhu ay canilmahri canilcayn maxaa ninka uu rabaa oo u waajibi badalihi meherkii bedelkiisii nuskii baa lagu siin hashaade lama haye hashan kale nuskeed qaadaa laleeyahay baabuurkaade lama haye baabuurkan qiimihiisa kale lamidka nuskiisi ayb maaa haddii cayntii la waayo waaa loo bedel baa laadhaya fain kaana hadduu yahay meerkii cafan milkigii fain kaana milku milkigiibaa wuxuu noqday zaala mid ka zuulay caynlcayn wacaada haddana uu ku soo laabtay shaygii meerka loo siiyey abtigeed siisa waagii dambe haddana abtigeed booqotay u tagtay wuu soo dhibaadiyo hashi qudhigeediibuu soo siiyey dhibaato lama yaqaano maxaa u soo noqday marka milkigii gacanteeda ka baxay baa dib ogu soo noqday kadibna wuxuu furay qabla dukuulin buu furay maxaa la samay tacallaqa الزawju bilcayn wey zawjku wuxuu ku dhagaya hashaydii buu le meherkaygii war way tagto abtibaa sanad soo haysto hadda igu aday kuu taalla nin iyo xoolihii maxaa ka dhexeeya aragtibu ku dha orgob fila sax haddaynu qabsan ayib waa qaacido dhowrka dhan soo tilmaanay furuucdeedii weeye hal ilcaa'id الzaa'ilu kaladii lam yazul mise hal ilcaa'id mxuu ahaa azaa'il اlcaa'id kaladii lam yacud ladii lam yacud miyaa mise kaladii lam yazul baa laysku hayaa waa zaa'il caa'id ah hay milkeedu ka baxay hashi haddana way kugu soo noqotay laba un baa inoo furan inaan ka soo qaadno kaladii lam yazul oon dhahno gabadhya hashaani abteabte ma aqaane weligaa gacanta kaama bixina soo wareeji iyo inaad tidhaahdo kuma noqon karti zawjo waa kaladii lam yacud ayb ma labadaas suura muxuu rajacay marka hadda asaxu azaa'ir caa'idu kaladii lam yazul buu ka soo marka loo badan yahay waana qaacidada guuda ahayd khiaabul wadcigi markaan marayna taqdiiraadka bay ka mid tahay zuulay haddana wuu soo noqday kaladii lam yazul laga soo qaado waa maxay waa macduum laga soo qaadayo mawjuud waa taqdiir nuqadir annahu lam yazul sidiisii xabaso siaad ku ogeydent weeye wallahu aclam halkaa idoo jeego baark fiik การ